قرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين برنامجكنا ويدي برنامجكنا هذه سبيلي وحلقتي oo ka mid ah duruusta oo uu soo diyaariyey doctor cumar imaan halkana ka soo jeedinaya kusoo dhow doctor cumar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، waxaan ku dhex jirnay barnaamijkeennii آه، qaybtiisii tobanaad oo qul haadihi sabiilii cinwaan aan ugu dhignay waxaa inoogu dambaysa oo aan ka hadlaynay waxa la yidhaahdo dimuqraadiya oo reer magaalka xeerkooda ah waxaan hore u soo sheegnay dadka reer baadiya xeer bay leeyihiin xeerkaas oo ay ka hormariyaan sharciga ilaahay markay wax isku dhaxaan ama isku qabtaanba ay yidhaahdaan annaga eh, maxaa noo xeer ahaan jira dadka reer magaalka anagana waxay leeyihiin wax dimuqraadiya la yidhaaho waxay leeyihiin aan ku kala baxna dimuqraadiya la dhihi maayo ilaahay sharcigiisa muxuu yidhi ilaahay muxuu ogol yahay muxuu diidan yahay waxaan eh, kuu caddaynayaa marka aanna ku xasuusinaya wixiin hore aan u sheegnay ma dhici karta marnaba qofkii muslim baan ahay dimuqraadiyadana waa qaadanayaa oo ayadii baan wax ku xallilayaa wax baan ku xarimayaa sax ma ah marka sidaa daraaddeed waxaan horey kuugu sheegay in ay tahay dimuqraadiya macnaheeda ay tahay sidii dadkii ayaga qorteenba ay sheegteen xukmu shacbi bishacbi shacbigoo isxukumo oo ayaga qaanuunkooda degsado waxna iska xarimo waxna isku xallilo waxna bannaysto waxna eh, mamnuuca sidaasaa dimuqraadiya ay ku soo arooraysaa taas marka waxay tahay macnaheedii ilaahay sharcigiisa waxaa lagu magacaabaa cibaadaa lagu magacaabaa qofkii wax kaa xarimay ama kuu xallilay inaad ilaah ka dhigatid ay noqonaysaa macnaheedii waxaan horey u sheegnay qowluhu tacaalaa in ilxukmu ilaa lilaahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu dalika diinu alqayim ilaahay wuxuu e, noo sheegay xugumka oo dadka ay ku kala baxayaan iyo waxay ku dhaqmayaan ma laha ilaa lilaahi waa siiqatu alxasri oo xugumkii oo dhan dadkii o dhan waa loo diiday kulligiisna ilaahay baa iska laha layidhi marka ilaahay wuxuu ku daray amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu ilaahay wuxuu idiin amray inaadan caabudin ilaa asiga mooye waxaa la ogaaday xugumka oo ilaahay uu la qaato jus-un min cibaadatihi ilaahay in la caabudo inay qayb ka tahay marka saas haddii ay tahay waxaana bannaanayn xugumkii oo cibaado ah in hayrkii ilaahay in loo eh, eh, in loo sarfiyo oon ilaahay waxaan ahayn cibaadadaas la siiya ma bannaano waxaanse kuugu caddaynaa taasna horey baan u sheegay oo qisadii ninkii cadiy bni xaatim ahaay markuu nebiga uu maqlay asagoo akhrinaya ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah yaa wuxuu ilaahay rasuulkiisaou annaga ma caabudi jirin markaasuu nebigu wuxuu ugu jawaabay war qolada aad sheegaysid waxay idiin xarilaan oo idiin xallilaanna ma qaada jirno waxay idiinka xarimaanna igasoo kama aadan qaada jirin markaasuu ninkii wuxuu idhi nacam sidaas waa jirtaa markaasuu nebigu wuxuu idhi fatilka cibaadatuhum haddaadba ninkan wuxuu kaa xallilo iyo wuxuu kaa xarimo haddii aad qaadatid waxa weeyaan shareecadaadii ninkaasaad ka qaadatay qaybtaasna ilaahay waxaan ahaynaad ku caabudday ayib taas inaan lagaa yeelayn waxaa kugu daliil ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kufaaru quraysh yaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caama wayuxarimuunahu caama liyuwaaطi'uu ciddata maa xarama allahu fayuxiluu maa xarama allah zuyina lahum suu'u acmaalihim wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin qoladaas ilaahay wuxuu idhi inama nasii'u ziyaadatun fi lkufri ta'khiirka bilihii ilaahay ee bishii maalan safar oo kale muxaram laga dib mariyo maxaan idhahdaa muxaram dib laga dhigo oo safar lasoo hormariyo iyay samayn jireen markaasaa ilaahay wuxuu idhi bilihii ilaahay owsu ugu talagalay lakala hormariyo waxaa weeyaana lidi waa kufri dheeraad ah waxayna ku kufrinayaan ilaahay wuxuu xarimin bil ow xurmo ka dhiganay u dhigeen bilkii xurmada lahayna way ka qaadeen taas waxay gaalnimo ma ahna waa gaalnimo dheeraad ah bal u fiirso haddii ilaahay wuxuu xalilay ama uu xarimay keligeed lagu joojiyey ee aanan waxba lagu darin laakiin lakala hormari keli gaal lagu noqday wuxuusan ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ogolayn haddii la abuurto oo wixii ilaahay oo dhan daaqadda laga bixiyo macnaheedu waxay noqonaysaa in sharci cusub lala yimiday ilaahay ilaah aan ahayna xukumkaas lagu caabuday sidaasay noqonaysaa horey baan u soo sheegnay waxyaalaha dimuqraadiyada iyo islaamka isu khilaafsan yihiin intii jawharta waaweyneed waa kuu sheegay oo waa maxay ilaahay la caabudo iyo sacbi la caabudo in haddana ay dimuqraadiyada ay tahay ninka jaahilka ninka caalimka ninka faasiqa ninka faajirka ninka muslimka ninka gaalada waa siman yihiin oo markii la yidhaahdo doorashaha loo dareeray kulli dadka dhan way u dareerayaan islaamkana dadka wax dooranaya ama xilka dadka u magacaabaya dad lagu magacaabo ahlulxalli waalcaqdi oo dad culama oo cilmi leh oo ammaano leh oo khibro leh oo ogaan leh oo danta waxay guud ku jirto og baa ilaahay subxaanahu watacaala ku kalifay inay ummadda u doortaan oo lisaankooda ku hadlaan cid kasta iskama hadli karto marka taas waa in si eh, gaara aada u fiirisaan marka waxaan rabaa nuqaad kale oo ah simaadka islaamka iyo dabeecada islaamka uu leeyahay uu kaga duwan yahay dimuqraadiya in wax kaaga sheego qaybta koowaad waxa weeyaan shareicada islaamkaa axzaab wax la yidhaahdo ma ogolo yacni waxaysan ogoleen dadkii muslimiinta ahay oo isku caqiida oo isku wadan oo walaalo ah inay kala qaybsamaano dhowr iyo toban xisib ay kala ahaadaan oo kulligood tartan ay ka dhexeeyaan shareicada islaamka ah ma ogolo ilaahay wuxuu ogol yahay hal xisbi oo qalban waqaalaban iskula jiro walidaalika wax kasta markii la tilmaamay ilaahay markuu dadkii muslimiinta ahay wanaagga badnaa tilmaanta uu sheegay laa tajidu qawman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri waadduuna man xaadda allaha warasuulahu walaw kaanuu aabaa'ahum ilaahay wuxuu leeyahy heli maysid mana dhacayso nin mu'min ah oo ilaahay rumeey inuu jeclaado aabbihiis ama walaalkiis ama dad kale hadday ilaahay waxaan ahayn doortaan oo ninkii muslimka ah oo mu'minka ahay ninkii manhajka islaamka qaatay walow qaraabo ahaan ha ka fogaaday walaal buu leeyahay ninkii manhajkaas ku diiday aabihiisna ha ahaadee cadow buu leeyahay marka nebi maxamedow nin ilaahay rumeey oo haddana dad ilaahay diidan jecel maarkiisa markii tilmaantii la dambeeya waxaa layidhi ulaa'ika xisbullahi alaa ina xisba allahi hum lmuflixuuna dadka tilmaantaas wanaagsan iska leh waa dadkii ilaahay xizibkiisa keligeed xizibka ilaahaykiisa keligeed waa kuwa ku hareeya kuwaasaana guuraysan ah oo meesha go-aanka iyo adduunyada iyo aakhiradaba ay hagaagaysaa kuwaas weeyaan marka marka adiga ilaahay wuxuu kugu tilmaamay inaan xizib keli noqon waxaa dimuqraadiya lagu yaqaano waxa weeyaan in dhowr xizib laba iyo saddex iyo afar beledka ay ka jiraan midka kale midka kale ou ceebeeyo uu midka kale midka kale dicaayadeeyo midka kale midka kale barnaamijkiisa waxun uu ka sheego ay meeshiiba ka baxdo walaalnimadii islaamnimadii is ilaalintii isku qalbi ahaantii oo dhana a meesha ka baxayso oo mid kasta wuxuu midka kale ugu diyaargaroobaya sida uu ajari lahay ama sumcadiisa uu baabi'i lahay taasna dee sharci islaamka ah ilaahay subxaanahu watacaala ma ogolo walidalika waa la wadacay dadka axzaabta ah ilaahay waxau leeyahay ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shiican lasta minhum fii shayin inamaa amruhum ila allah dadka diintooda qaybiyeen ee mabaadi'di iyo ahdaaftii ku kala tageen adiga ka mid matid nebi maxamedow waxaad hormujoogo u tahay ummad isku qalbi iyo qaalaba meelna iskula jeedo hal cadowna leh hal walaalna ah dadkaasaad walaal u tahay ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shican lasta minhum fii shay inamaa amruhum ila allah dadkaas amarkooda waxaa weeyaana layidhi ilaahay buu u yaallaa wuxuu ku xisaabanayana asigaa yaqaane adiga dadkaas wax kuguma darsano saasuu ilaahi subxaanahu watacaala uu leeyahy qolo kale ilahi wuxuu yidhi fataqatacuu amrahum baynahum zuburan kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun amarkii ka dhexeey ayaga oo la doonayo inay wada wadaan oy wada ay maamulaan bay qaybsadeen ku kala tageen fataqatacuu amrahum baynahum zubura amarkii ka dhexay bay ku kala tageen markaasuu ilaahay wuxuu yidhi sunnatullahi waxay ku daraatay kullu xizbin bimaa ladayhim farixuun xisib kasta wixii asiga uu haysto manhajka asiga uu ku soconayo maamulkiisa dhaqankiisa yuu ammaanaya keliya ah wixii kaleo dhan waa ceebaynaya taas macnaheedu waxay tahay kullu xizbin bimaa ladayhim farixuun macnaheedu hadda waxay noqonaysaa adiga haddaad xizibkaada keli ah aad u ololayso oo axzaabtii kaleo dhan aad tiraa wax kama jiraan ayagana dadkii kaasoo horjeeda sidaas unbay kuleeyihiin oo way ka hor imaanayaan sidaa daraaddeed waxa weeyaan ma dhici karaysa ummad oo muslimnimo iyo walaalnimo sheeganayso inay axsaabku kala qaybsanaadaan ee nin kastaba ninka kale inuu haybaariyo xumaan ka sheega keli uu ku dhaqmo walaalnimadii ilaahay uu na amray subxaanahu watacaala way ka soo horjeedaa wayna diidaysaa nusuusta islaamkaana way diidaysaa yani qayb weeyaan taas ayb qaybta labaad waxaanu ognahay min almacluumi bidiini min adaruura diinta waxaa laga ogyahay oo aan jaahil iyo caalim aan u baahnayn in ay banaanayn in muslimiinta ay kala tagaan tafaruqa waxaa la yidhahda kulliyaat alislaam ay ka mid tahay mamnuuc wa sidii waxdada inay muslimiinta hal kelima ay ku lahaadaan ay ijmaac lagu yahay yaa waajib waxaa oo aan oon banaanayn oo xaraam ah in lagu kala tago muslimiinta nusuustii markaad fiirisad bal u fiirso ilaahay wuxuu yihi wa aqiimu diina walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum sidaas ha ahaanina leedi waxa weeyaan dad muslimiin oo toosa noqdo diintoo dhanna wada ooga meel kastoo wada jeesto walaa takunuu min almushrikiina mushrikiinta ha ka noqonina min aladiina faraquu diinahum mushrikiinta waxaa lagu yaqaanaa inay waxay diin iyo iyo cibaado u yaqaanin ay ku kala qaybsin oo ninba meel uu raacsan yahay adinka mu'miniin haddaad tihiin sidaas idiima banaano ilaahi subxaanahu watacaala uu leeyahay ayb sidaas oo kale ilaahi wuxuu leeyahay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ha murmina oo ha kala qaybsanaanina taas waxaa dhci e-, waxaa dhicaysaa e-, baa e-, laleeyahy inay sabab u noqoto inaad fashilan tahay bal waran waddan keli ah oo toban xisib ay ka dhisan tahay uu midka kale midka kale ka horay imaasan yahay oo habeen iyo maalin ceebkiisa iyo haybaarintiisa iyo luguuntiisa usoo jeedo ummaddaas horumar gaari waxay ku dambaynaysaa marka dambe fashal bay ku dambaynaysaa waa waxa anaga aanu aragno biannahu adigoo nin muslima oo ilaahay kitaabkiisa uu kuu soo dejiyo nabiga sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam oo ayna dhici karta inaan ka duubinno oo aan midho ka dhalinno oo aana horumar ku gaarno markaan wax kale intaan samaysan oo wixii ku kala qaybsanaano horumar lagu gaarima marka sidaa daraaddeed wada wuxuu leeyahay tanaasuca murunka iyo dooda iyo khilaafka iska dhaafa maxaa yeelay fatafshalu fatadhaba riixukum waxaad dhacaysa inaad fasulmaysiin doodiinana meesha ay ku baaba-ayso waxaanu ognahay far keligeed soor ma dhaqdo xisib keligiisa oo muslimiinta qayb ka ah keligiis wax qaban karo marka ummadda waxaa la rabaa inay kulligeed hal meel iskula soo jeedo bal u fiirso ilahi waxau leeya wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu bal u fiirso war waxaa layihi wactasimuu waxaa khitaabkaas hal xisib keli loolama jeedo wactasimuu khitaabun muwajahun ilaa jamiici lmuslimiina oo dhan waxaa waajib ku ah hal xelad inay wada qabsadaan ma ka dhici kartaa toban xisib oo iskhilaafsan hal xerig ma wada qabsan karta waxaanu ogna hal xerig waxaa qabsan karo oo hal jid waxaa wada qaadi karo oo hal dariiq waxaa wada mari karo ummad isku mabda isku rooyo ah isjecel baa wax qaban karta marka wactasimuu bixablillaahi jamiican alayidhahi aljamiic waxaa waa didi lmuftariq wax macnaha eh, adinkoo wada dhammaystiran baa ilaahay uu leeyahay waxaanan banaanayn xisibkaana xizibkaana magacow la baxo shujirkan kalena magac la baxo kan uu yidhaahdo aniga barnaamijaan leeyahay kaygaakaada kaa fiican ilaahay wuxuu yidhi huwa samaakum lmuslimiina min qabl muslimiinow ilaahay idinku magacaabay magacaasaanana kulminay oo dumar aan ahaana rag aan ahaana caruur aan ahaana mar haddii islaamka nagala helo xijibkaasaan wada galnay hal meel baan wada jeednaa ninkii naga toosanoo fiicanna waa ku saacidaynaa ninkii naga xunna waxaan leenahay war meeshaan way kaa xuntahay waan u nasiixaynayna laakiin in la yidhaahdo adiga bal ninkaan ii fiirso halli khataa ha galo si hadhow ugu ceebey tajasus in la sameeyo marka sharciga islaamka ama banaan ayib waxaa intaa ka sii weyn bal nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa bal u fiirso almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashudu bacduhu bacdan mahalu lmu'miniina fii tawaajihim wa talaaxumihim wa jasad lwaxid billahi calaykum ma dhici kartaa nebi maxamed alayhi salaatu salaam muslimka wuxuu ka tilma ku tilmaamay muslimka kale inuu xidnihiisa qaar kamid inuu yahay ma dhici kartaa qofkii inuu lugtiisi iyo gacantiisii afkiisa iskhilaafsadaan wax ma dhici karta lugtaadana ay meel u socoto gacantaadana meel ay u socoto caqligaadana meel kale uu ka shaqaynaya qof keligiis ma suurogeli kartaa haddayna taas qof keligeed ka suurogeli karin waxaana suuragal ahayn muslimkii hal jasad uu ka mid yahay ou la mid yahay la yidhi inuu toban xisib ku kala qaybsanaada ma suurageli karto haddii adinka aada leedihiin dad yahuud adeegsanayow annaga nusuustaas adigay kuu taalla annaga ma aaminsanin waxaan aaminsannahay wax dimuquraadiyad la yidhaahdo nusuusta wixii dimuqraadiyada ka waafaqsanaan qaadanayna waxaan kale adigay kuu taalla haddaad leedihiin waa gaalnimo aan jeer loogu soo bareerin weeyaan haddii aada leedihiin war nusuustaas nebiga hadduu yidhi oo labada xadiis oo saxiixeynka ay ku sugan yihiin nebigana uuna yidhi adinkoo dhan waxaad lamid tihiin hal jasadaad lamid tihiin wallee jasad keligiis ma qaybsami karo axjaab ma noqon karee waxaad sheegaysaan meesha ku jira ilaahay baan u tawba keena dimuqraadiyana wax ku keeni mayno haddii islaamkii ilaahay aan wax ku keeni wayno wax kale ku keeni mayno haddaad leeyihin waa toosanjir markaa u fiirso aniga hadalkayga ma ah waxaan ku kala duwannahay dadka dimuqraadiyada sheeganaysa waxay caado u leeyihiin anaa iri buu ku qofka ummaddii wuxuu rabaa fikrid asiga uu xalay ku qancay wuxuu asiga dhoodhoobtay inuu kaa dhaadhiciyo muslimiinta maya aniga waxaan kuleeyahay war aniga qof bani aadanaan ahay waa gafi karaa waana asiibi karaa laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa nebi maxamedasaan yidhi ilaahaygiina na abuurtaasaan yidhi haddii adiga aada leedahay arrintaas ma jirtane nusuustii haddee aniga iyo adigaba ma qorini dad kala qoree meel bay ku wada qorantahoo kitaabka ilaahayna waa cad yahay sunadiga nebiina meel loogu raacay leedahay marka haddaan isla ogolaano in nusuustaas sida ay tahay ay tahay haddaan wada ogolaano waxaan ku qasbannahay in sidayna amraysa aan wada qaadan haddii nebiga uu yidhi mu'miniintood dhan waxay lamid yihiin hal jasad ay lamid yihiin aniga waxaan leeyahay hal jasad ma qaybsami karo lug iyo gacan iyo af iyo iyo madax iyo ma kala hadli karaan waa inay hal meel laga wada hagaa haddii aan muslimiin wada nahay oon mu'miniin nahay waa inaan hal meel kasoo wada jeesanaa ninka wanaaga noo wadana aan wanaaga ku taageernaa ninka xumaan noo wadana aan u nasiixaynaa ma qaybsanaan leenahay anaga sidaas weya bal wuxuu wanazacnaa maa fii suduurihim min cillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin yowma alqiyaama wa waxaa loo la waxa qiyaamada la sheegay oo ka dhici doonay muslimiinta anjuuri ku maadaama adduunyada ilaahay u yidhi inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum bal wuxuu dhiso dadkii mu'miniinta ahay waa walaalo layidhi hadday walaalo noqdaan ma qaybsami karaane hadday wax dhex yimaadaan ay qaybsamina hala hagaajiyo fa faaslixuu bayna akhawaykum waxa weeyaan ma banaana muslimna inuu ka taageero kii kalena xisibkan uu taageero waxaa wax laga xumaada oo xataa bahaa-inta hadday hadli laheed ay ka hadli lahayd nin muslim aad arkaysaa buldaan qaarkeed xizib nin gaalow madax ka yahay aakoon muslim sheeganayo gurbaan tumay u leeyahy ninkaas inay guuraystaan aniga aan ku jira war waxa kan waxa weeyaan islaamka lagu leeyahay cibaara can takaaliif wa haddii wada qaadatid min islaam baad noqonaysaa haddii lagaa waayo xabad kamid ah inaad berishadaad ka bax ilaahay wuxuu leeyahay walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila waxaanan suuragal ahayn nin muslim ah inuu u gurmado nin gaalisoo noo xukumi lahay waa wax aad iyo aad aan islaamka marna ummadda islaamka ayna ka hadlin bal kitaabka ninka maawardi ou leeyahay bal tilmaantiisa dhegaysi waxau leeyahay ajmaca jamiicu lmuslimiina an calaa annahu laa yajuuzu lilkufaari an yastawlow cala almuslimiina laa fii qaliilin walaa fii kasiir qaali uma noqon karo mudiir uma noqon karo wasiir ma u noqon karo ra-iis uma noqon karo liannahu adiga muslim marka tahay talidii ilaa aad ninkaa markuu gaal yahayna shaydaanu wakiilka yahay say u dhici kartaa adigoo dhahaayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin nin dhahaya iyaaka acbudu ayuha shaydaan nin dhahay marka wax dhici kara ma aha hadday islaamka ay tahay wax dawaabid iyo qawaaniin iyo meel loo raaca ay tahayna islaamka aan sheegan hadday tahay islaam iska xoog ahoo wax allaale wixii la rabana la qabanayo afkaan islaamka ahayna laleehayna hadhowti dambe joogaadkeeda waa caddahayn haloo diyaar garooba taasaan aniga leehay ayib nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu uri wacalaykum biljamaca axaadiis badan uu nabiga jamaacada waman shadda shadda fi naar waxaan la ogolayn in muslimiinta baan isla raacda halqum xataa meel uu nooga wareegto lama ogolo iska dhaaf inaan annaga ku heshiino muslimiinaan nahay soomaali baan nahay meeshaanaan ku noon nahay toban xisbi aan samaysano aan kala qaybsanaano wartaashan islaamka ma ogolo ilahay walaa tafaraquu gumkumay adigana waxaa leedaha waa qaybsanayn wax taxa maaha marka aniga waxaan leeyahay warnamayahu annaga muslimiin haddii aan nahay war islaamkeeni bal harta dib aan ugu laabano waxaan islaam ku noqonay aan ogaana waa qayb weeyaan qaybka labaad waxa weeyaan dimuquraadiya markii la yidhaahdo oy dadkii ay axzaab u qaybsamaan nin kastaba xisib kasta waxaa leeyahay adiga mashruuca adiga iyo barnaamijkaada soo bandhig dadweynaha kaad ugu qancisa nin kasta wax buu dhadharoobayahay oo isku isku duwayahay islaamkana waa diin mutakaamil ah marka adiga laba mid bay noqonaysaa qofkaas xisibka wuxuu sameeyey ina tiraahdo siwaasaan u gurmanayaa oo aniga aan taageeraya ina tiraahdo ina tiraahdo ilaahay awaamirtiisa oo cibaadadii leh oo xukumkii leh oo caqiidadii leh oo noloshii leh oo akhlaaqdii leh oo mutakaamil ahan aniga wataa kaasaan aniga aan ayidsanahay inaad tiraahdi labadaas mid un bay noqonaysa waxaa lagu magacaaba culammadii hada ku magacaabi jirtay alwalaa walbara wax la yidhaha alwalaa walbara macniyadeeda gaaban waxaan kuu sheega waxa weeyaan inaad beri ka noqoto oo aad diidid ood la collayn kartid wax allaale ilaahay sharciga kiisa ah oo dhammaystiran oo caqiida leh oo xugum leh oo dhaqan leh oo akhlaaq leh oo eh, qiyaamo iyo adduun aakhira leh inaad wax allaale wuxuu kasoo horjeedo o dhan inaad diido daraaca la yidhaahda inaad xooggaada iyo caqligaada iyo fikradaadana islaamkaas aad dul dhigtid ood ku difaacdidna walaa baa la yidhahda marka ma dhici karayso hadda golo fiiriso yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum waxaa ilaahay uu leeya yahuud iyo nasaara barnaamij iyo maslaxa idinka dhexay daraaddeed ha u taageerina adinka waxaa weeye adiga isku owliyo ahoo kala iyo tusaalaa ka dhexay adinka idinkama dhexeey ninkii nin kale oo wax kale oo diinta diidan walow islaam baxa sheegtay ninkii wax ku darsado waman yatawallahu minkum fa inahu minhum ninkii kuwaas ku raaca waxay wataan oo weli ka dhigto oo barnaamijkooda eh, ku saacido ku ayido hadhowta ayadou ka mid yahay markii qiyaamada la xisaabtamayana diyaar ha u noqdo buu ilaahi subxaana watacaala u leey marka annaga yaa welinaba marka u fiirso inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaata wahum raakicuun ilaahayaa noo tilmaama yaan tusaale ka dhiganayna yaan weli ka dhiganayna yaan noo gargaaraya yaan amarkiisa fulinayna inamaa waliyukum allah ilaahi weeyaan iyo warasuuluhu maxaa ku xiga waaladiina aamanuu iyo kuwa ilaahay rumays kuwaasay kala idinka dhexaysaa amarkii ilaahay baa la qaadanayaa siduu nebi maxamed oo sheegaa lagu furinayaa waxaa weeyaan dadkaasna alladiina aamanuu intaas laguma darin alladiina yuqiimuuna asalaata wayutuuna azakaata dadka mu'miniinta ah oo amarkii ilaahay fulinaya marka waxaa la doonayaa in ay adduunyada intaas noo sheegaa wax yare min manhajkii xayaat iyo afkaar iyo caqiida iyo nolol aaminsanyadaha ayb taas markaa islaamkii ma dhici karto xujub fulaanan u gurbanaa islaamkaygiina waa wataa islaamka maaha wax maro oo meel kasta lagu guntanaa maha meelna waa diidan yahay meelna waa ogolyahay asagaa la rabaa inuu ku hado islaam haddaad macnaheeda fahmaysid bimacna alistislaamu ilaahay baan aniga wuu hogaansamayaa ina tiraahdo oo salaadii markaad dukanaysid aad tiraa allahu akbar ilaaha wax kasta ka weyn macnihi saas wa adigana waxaad leedahay marka siina waad leedahay salaadii allahu akbar baad leedahay xagga markii la tagana waxaad leedahay war islaam iyo xukunkeeda lama ahan dimuqraadiyada loogu yeera waxa weeyaan waa hadal isburburinaya adiga un baa naftaada dhib isku keenaya maahine ilaahay waxau leeya man camila saalixan fali nafsihi waman asaa fa calayha adiga unbay kugu xukuntaa maahine hamoodin ina diintaas adiga aad ka tagtay in diinta dhib aad ugeysato ha umoodi adiga unbaa dhibkaas kugu soo noqonay ilahi wuxuu uhi qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha ninkii naftiisa wanaag u sameeyana asiga unbaa ku guulaysanay haddii naftaada aad wasaqaysidna adiga unbaa ku hoogaysid macnihi sidaa weeyaan ayib nuqdada saddexaad waxa weeyaan aladillatu alatii tanhaa can atanafusi ila alxukmi dimuqraadiya islaamka waxay ku kala duwan yihiin islaamka waxaa lagu yaqaanaa dadka fiican oo wanaagsan oo ahlu cilmiga oo ammaanada leh oo khibrada leh oo akhyaarta ah waxa weeyaan ayaga xilka waa loo dhiibtaamaana xilka ma raadiyaan ayaga bal u fiiriso jiilka jiilka ugu fiican waxa weeyaan abubakrin iyo cumar iyo say ahaan jireen bal weydii ansaarta iyo muhaajiriinta markay kulmeen kulligooda waa wada waa lawada tashti nin kasta waxau leeyahay aniga ma ahna nin kale hala doorto sidaasaa lagu yaqaanaa dadka muslimiinta ah inay ayaga isa soo sharaxay dimuqraadiyana maxaa lagu yaqaanaa oo usuushii islaamka ay ku khilaafsan tahay nin kasta wuxuu leeyahay ana laha aniga wax iga horumaraya mala aniga halay doorto anigaa idin ansab ah waad maqlaysaan dadkii iska jaahiliinta inay leeyihiin aniga madaxweynenimo in loolay doorto haddii kale wax ka hagaagi maaya waa wax lala yaabo weyaan nabiga nin baa intuu yimid calayhi salaatu wasalaam kamaa fi saxiixayni bukhaari muslim say wariyeen nin baa inta u yimid yaa wuxuu iri ilaahay rasuulkiisiiow waxaan rabaa inaad ii shaqaalaysidaan rabaa buu iri war meel niidhig jawaabtu ka bixi ma taqaanin nebigu wuxuu iri inaa laa nuwalli haada man sa'alahu walaa man xarisa calayh hadalkaygi aniga ma aha ninkii waxaa la yidhi maadaama adiga aad tiri nebi maxamedow shaqa ii dhiib meel madax iiga dhig aadba tiri waxaa la yidhi sidaa aad darato daraaddeed ninkii wax dalbo oo madaxnimo dalbo annaga ma siino buu nebigu yidhi leanna waxaa la ogaaday ninkaas ummadda aad wax uqabatid miisdhahaye mansibkaan iyo madaxnimadaan ka faa'iidayso isleeya markaasaa layidhi maadaama adiga aadba soo raasato oday anig madaxa layga dhigo sidaas daraaddeed anba anaga aan hub aanba aan xil dhiibaynaa layidhi innaa laa nuwalli haada ay haada alxukma man sa'alahu walaa man xarisa calayhi iyo ninkii ku dadaalabo annaga hawshaas uma dhiibana buu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ayib midda kale dimuqraadiyada waxaa lagu yaqaanaa kullu xamaalat alxatab oo dhan waa isa soo sharxay nin kasta aniga wuxuu kuleeyahay madaxweynenimada ahal baan u ahay annaga waan aragna waad jirtaa ayagoo in yaroo soomaalida meeshaa laga qaaday oo meel kenya la geey intaysa soo sharaxday waanu wada ogna nin kasta wuxuu leeyahay ana laha anigaa ugu wanaagsan nabigana calayhi salaatu wasalaam nin saxaabigiisa cabdiraxmaan ibni samura la yidhaahdo oo khayrkiisa iyo wanaagga iyo jihaadka uu qabtay la og yahay baa nabiga maalmin maalin maalmaha kamid intuu yeeray yaa wuxuu ri yaa cabdiraxmaan bna samura yaa cabdiraxmaan ibna samura laa tas'al imaarata waxaa layidhi madaxnimada cabdiraxmaan ibna samurow madaxnima ha weydiinin baa layidhi ayib markaasaa waxaa layidhi fa in uctiitaha can mas'alatin uukilta ilayha haddaad adiga weydiisatid oo anaa madaxnimo anaa isu soo sharaxay kiraadi waa lagaaga dhexbaxaya ilaahay kugu kaalmay maayo adigun baa lagaaga dhexbaxaya wa in uctiitahaa can gayri mas'ala adoon madaxnimo weydiisanin haddii dadka ay kuu gartaanne ucinta calayha ilaahay xaggiisa lagaaga kaalmaynay marka bal u fiirso manhajiyada islaamka waxa weeyaan ninka soo oo macnaha soo isa soo sharxayo oo isa soo bandhigayo aniga keligay meeshaan ka jooga dhahay ninkaas waxaaba laleeyahay taas waxaa inoogu cad nin dan gaar inaad tahay ummadaana nin shaqaale u noqdo waxna aanan ka dhigin waxna ku taraan u baahannahay meel iska joog baa laleeyahay marka islaamka ragga xilka loo dhiibayo waa rag aan rabin xilka inay qaadaan waxayna u rabin mas-uuliyada amaamalaha ay ka qaadeen inta weynikeeda la eg tahay bay ogyihiin sidaa daraaddeed ninka ka cabsanaya waa ninka xilka qaadi karo nin uu ordayane waa nin lacag iyo laaluush iyo ummad inuu halaado doonayo dadka weeraysa ma laha ayib sidaa daraaddeed nabiga haddana wuxuu noogu dardaarmo wuxuu yihi xadiid kale oo bukhaari u wariyo inakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakunu nadaamatan yowma alqiyaama fanicma almurdicatu wabisat alfaatima ou nabiga calayh salaatu wasalaam yii waxa weeyaan adinka dad iyo abow waxaad dhici doonta buu nebi yidhi waxaad ku dadaali doontaan madaxnimada imaarada waxa weeyaan waa madaxnimo wasatakuunu nadaamatan yawma alqiyaama adduunyadaanna waad wada raadinaysaan hadhowdii dambane shallaysay noqonaysa fa nicmat almurdicatu bisati faatima nebigu yidhi markii lagu dhex jiro oo madaxnimada aad tahay waa macdah hadhow markii qiyaamo la tagalane way baas leedahay buu nebiga calayh salaatu wasalaam yidhi xilka maalinka aad qaadaysa dhan way kuu tahniime waa kuu farxisaa maxaa lagugu farxaa waxaa godweyna lagugu ridi raba liannahu nin mas-uuliyadu carara ma lehe nin kasta wuxuu leeyahay dhaqaalahan meeshu ninkasta qabsanayo ugu farxiya buu leeyahay xoolahaas weynu cunayaa dhiigdabeed u baabi'inayaa goyn iyo hadal aan jirin uu sheegayaa hadhowki intaasoo dhanna waa lagula xisaabtamaya marka arrinta ma aha mujarad anigaa eh, madaxnimada anigaa istaahila keligeed maaha nuqtada afaraad waxa weeyaan shareecada islaamka waxayna ogoleyn inuu xubkiis ammaanaatay dadka kalena ou ceedeeya keli ah bal adiga u fiirso aniga waxaa layga rabaa nin muslim haddaan ahay inaan dadka walaalahay aan xamanin ninkii loo weydiiyo wanaagga aan ka aqaano aan sheego aniga haddii liila naftaada ka warana waxaan leey dambiilaan ahay macaasidayda waa badan tahay dembigayda ilaahay unbaa garanaya ilaahay ii dhaafaan eh, saasaa la rabaa laakiin waxa doorashada ku jaana waxa weeyaan aniga ninkii waxau leeyahay nin iga ahalkan ma laha nigan agoon badan ma laha nimiga maamul yaqaana ma laha aniga abdaalbaladkaan lay dhiibo horumaraan gaarsiinaya horumar ilaahay baa gaarsii kara aan ilaahay ka cabsan wixii aan ku baamaanay sii iyo xukuumadiisa waxay dhihi jirta mar ay waxay tihi sideetan iyo shan haddii la gaaro wixii faqiirnimada ahayd iyo saboolnimadii oo dhan waa laga baxaa horumaraan wada gaari bal ilaahina muxuu leeyahay falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa dadii hadow naftiina ha taskiyeyninoo anigaa ninkaa ka fiican anaa ka wanaagsan hadhihina maxaa yeelay ina sidaa tiraa uma baahnin wax xataa waxaa ku og ilaahayii ku abuurtay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir ilaahay miyuusan ogeen khalqiga asigoo u abuurtay maadaama ilaahi uu ku og yahay bani aadan kale inaad isu ammaantid maba u baahnidba liannahu ilaahay baa ku arkay hadhowtan camalkaada adaa kugu xisaabo ninka muslimka waxaa la rabaa wixiisa hooso inay ka fiican yihiin waxuu dadka u muujinay oo waxaa weeyaan inaad adiga ismuujisid nin dambiila inaad tahay miskiin aad tahay aad waxaad aad hoosna ka dadaashid oo tiraada ilaahay baa ku arkay sid u hagaajisay lidaalika ilaahay subxaanahu watacaala aayaad badan buu noogu tilmaamay oo wuxuu ihi alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum bal illaahu yuzakii man yashaau ilahay saasuu leeyahy bal dadkaas iiga waran baa leyi nabi maxamedow yuzakuuna anfusahum naftooda tukaynaya annagaa sidaas annagaa saas dhahay manay miyaysan ogeyn bal illaahu yuzakii man yashaa inuu waxa wax taskiyeynayo iyo waxa wax ammaanaya xaqiiqada ilaahay inuu yahay miyaysan ogeyn oo taskiyada xaqiiqada waa ilaahay ku taskiyey ninka dhacayna waa ninkuu ilaahay rido subxaanahu watacaala tan laga hadlaya saas weeyaan mooye anigaa fulaan oo anigaa sidaan afkaada isku ammaan wax oo saxa maaha bal nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam haddaad aragtaan dadka dadka ammaanaysa uxfuu calaa wujuuhi lmadaaxiina turaaba buu nebigu alayhi salatu wasalaam yii dadka ammaanaysa hadloobaa sidaan intaanu ku fiican yahay dadka dhahay waa munaafiqiin nima soconaynin oon dadka aqbalin uu rabaa inuu socodsiiyo dadkaas waxaa lii asaa'ilkooda waxa weeyaan in turaabinta lasoo qaato afka looga shubo lianna waxa weeyaan ummadda ninka wanaagsana waa taqaanaa maba u baahnaa tilmaamid ninka xunna way taqaanaa adiga marka inad tiraadid ma aha ninkii xumaay inaad marsiisid ma aha waa la wada ogyahay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu salaam markuu dhintay markii laysuu kulmay waa la fiiriyaa noo astaahilaaliida madaxnimada u dhiiban markii laysdadkiinu isbarbadhigo waxaa la ogaaday qof abuubakrin la tartami kara inuusan jirin waxaa la ogaaday nabiga calayhi salaatu salaam intuu noolaay markii uu nebiga cudur ku dhaco ama uu jirado inuu abubakrin u dhihi jiro salaada ha dushiyo ya-da allahu walmu'minuuna ila abaabakr sidaasaa la dhihi jiray marka ummadii ayagoon doorasho iyo axzaab iyo aan lagu bixin abubakrin magaciisi markii lasoo qaaday waxaa la yidhi wallahi saxwa ninkaan adduunyada intuu nabiga joogay salaadeenna aan u aaminay adduunyadiina inuu noo maamulo waa ku aaminayna siba saasaa lagu ogaaday annagana waxa weeyaan ninkii toban iyo shan jaraa is baa lacag la siina le magaceygii soo saara anigaa lee buubuuniyo qolo waxa weeyaan oo qayb u qaadisa ninka xisbiga u madaxde oo shaqadooduba ay tahay ninkaan waxuusan ahayn in laga dhigo ciyaadan billaah waxa weeyaan waxaa qaadaro ah hadhowdii dambe wixii aad sheega jirtay ma tahay aa ah lagu leeyay nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam almayitu yucadabu bibukaai ahli calayh tafsiiraadka ummadda ay ka bixiyeen culamada waxaa kamid ahayd ninkii malkiibiyaa fulaan kaana u ahaa jiray nin deeqsi u ahaa jiray nin dadka kanaadka u ahaa jiray hadhow malaaigtia madaxa ka garaacaysa asagoo meyd ah halle ahaa jir arrintaas miyaysan bayn ahayn baa laleeyahay ninkii adduunyada dad intuu diyaar garay jeesh dhan diyaarsaday maalgelin ku sameeyey aniga la caawiya habeen iyo maal hallay ammaano oo caawiyaan qof caqli hele wuxuu aqbali kari lahay ma waxaasna waxay ka mid tahay min masaawi dimuqraadiya in ummaddii shareecadeedii iyo waxay diidaysoo dhan inta lagu tunto wixii ay shareicada ogolooda waxaan ahayn oo dhan laguwada dhaqmo oo la yidhaahdo diinaysaan ku tahay in la yidhahdo waxay kamid tahay waa asaaskiioo laga dhimo erigiyo markii hore laga baxay kamid tahay ayb nuqdada shanaad waxay tahay islaamka nusuustiis waxayna wada amraysaa adaaca dadka mas-uuliinta in la ateeca fii gayri macsiyat illah in ayaga aan lala doodin dimuqraadiyadii bal u fiirso masalan nin baan dooranay ninka noogu wanaagsan yaan madaxnimada u dhiiban wax xumaanoo hadda ka muuqatana madaxoole usan dhicin ummaday dhiigeedu gelin ummaddii islaamka si hagaagsan ku maamulay haddii ay meeshaas kala dambayn ay jirto waxa weeye haddaan islaamku dhaqanayna waxaan leenahay ninkaan intana waa ku fiican yahay madaxweynaha meeshaana waa ku xun yahay intaan intaan ha looga nasiixeey hawshii sidaasaa lagu hagayaa ayagoon dadkii caamadii iyo dadkii reer baadiya aan la dhexgeynin yaa dadka wax fahmaya waxay leeyihin meeshaan halaga hagaajiyo cafwan ayib taasaa eh, loo baahanya dimuqraadiyada macnaheeda maxaa waya markaa ninkii hadduu toosan yahay ou si kasta u fiican yahay barnaamijka ummadda uu wada u hagaagsan yahay waa in ceeb loo raadiya lianna waxaad rabtaa kursigaasaad rabtaa inaad ka bursato ulajeedada saas leeweyn marka waxaad doonaysaa minasiwa ninkaas waa inay ceeb u raadisa waxaa meesha ku baxaya nusuustii ninkii madaxdahay ah ha laga dambeeyo ha la adeeca maadaama ilaahay uu adeecay annaga yaanan yaanan si kan noola fahmin markaan leenahay ninka mas-uulka ha la adeeca inuu asiga adeeca ilaahay bay ku xiran tahay hadduu asiga ilaahay adeecadiisa ogdiya aniga adeecimayn nebigu wuxuuna yidhi inama adaacatu fi lmacruuf waxa wanaagga laysku adeeca maahine nin jaahil oo madaxweyneynta iska dhibigadkaa muxuu ku qabsaday munkarkii amraye waa madaxii halla adeecadeenayn laakiin waxaan leenahay ninkaan annaga aan madaxda ka dhiganay hadduu ilaahay adeecayo annagana ilaahay u adeecay daraaddiis baa asigana aan ku adeecaynaa oo wixii hawlo adduunyo in isla qabanna ay tahay in lagu adeeco marka dimuqraadiyada macnaheeda waxa waaye nin kasta si kasta hadduu u fiican yahay waa in dalaga farta laga geliya oo la yidhaahdaa kursigaas sidan uu qaadan lahay waa inaan galna wax jirin sida wax jiro inaan dusha ka saarno marka macnihii waxay ku dhexaysaa haybadii oo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ee amreen ninkii amiirka ahay ama ra-iiskii ama khaliifadii hala ateeca ilaahay intuu ateecay abubakr khudbadii ugu horeysa u jeeda waxaa kamid ahayd atiicuunii maa atactu allah ilaahay inkan aeecay halay aeeca buur haddiin ilaahay aeeci way falaa taacati lii calaykum walaa walaa samca buur marka ani wax idinka xil idinka saaran male iskay tuura marka dimuqraadiyada waxaa waaye waxaa lagu leeyahay tabaadul lkursi waa inaan helna ninkan waa inaan sidaan uu qaadi karno maalinkii ma doortay subaxeeda waa inaan bilownaa sidii ninkaan aan ku ridi lahay ama ha hagaagsanaan ama ha xumaado bal fiiri waxaa weyaan waa bahaa-imna weya inan yidhaahda ninkaan ama ha fiicnaada ama ha xumaada markasta waa inaan kursiga ka ridna yani wax mantiq ma noqon karta miyaysan ahayn in la yidhahda ninkaan hadduu wanaagsan yahay oon wanaagii aan meesha ugu dhiidanayna aan ou nooxaay aan ku ayidno hadduu xun yahayne haddii la hagaaji karna hala hagaajiyo hadduu xumaado dhib keeno shareecada meeshii ay samaxaysa in laga qaado ay banaantahayna aan ka qaadno in dawaabidaas loo dejiyay ahaad mooye laakiin hadduu sanadkan iga guuraystay sanadka dambe uusan iga guuraysanna aan dabagudino sidaas macnaheedu ma aha walidaalika nabigu wuxuu leeyihi ismacuu wa atiicuu wain istucmila calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiiba bukhaari baa xadiidkaas wariy ninka hala maqlo hala dhagaysto haddii addoon xabashi eba madaxa ladinkaga dhigo oo muslim ah waay maana gaal ma ah gaal madax looma noqonay madaxiisa aada moodida gararkiisa asagoo fadhiisida zabiibkii oo kale taas macnaha waxa weeyaan waxaa la diidaa ummaddii oo oo macnaha ninkii madaxda aan warka maqlayn ee isdabadidinaysa waxay qaban karta malaha mar haddaad isku waafaqdaano in madax ka dhigataan asigana fii xuduudi sharci uu ku dhaqmayo kala nagu leeya markaa in la kala dambeeyo hawshii iyo horumar waxaa lagu gaari karaa in qalbiga iskala jeclaano ninka mas-uulka iyo ninka loo yahayba in hawsha la isla wado bay ku dhacaysaa wixii naga xumaadaan aan hagaajin xilkii hadduu ninkaa ka soo bixi waayane dadka ahlulxalli waalcaqdi inay yidhaahdaan xilkii waa lagaa wareejinayaa ummadii islaamka dhibkaasaad u keentay cajli wax la yidhaaha jira laakiin meeshaan dimuquraadiyada waxa weeyaan adigana habeen iyo maalla kusoo jeeda ninkaasaad ku gudgudin lahayd adina sidaas oo kale waa waxay u duwan tahay diktaatoriyada madaabad aan isku qaadanayna hadal iyo been iyo laaluush aan isku ridin qoladaan dictatoriyadina dabaabad iyo hub aan isku ridin labadaba laba oo oo waxa weeyaan oo aan waxba isdhaamin midaana khatarteeda ilaali midaana khatarteeda marka reer galbeedka waxay ku inay na tusaan dictatoriyada dadka casaakirta oo xooga inqilaabka wax ku qabsanay inay xun yihin kuwan madaxnimada ku imaanaya beenta iyo barabugangada iyo lacagta laaluushka bixinayo iyo ummadda deynta laga dhaadhicinayo kuwa ku imaanaya inqilaab kale o inqilaab xaqiiqi ah weeyaan ummadda in la eh, weydiiyo nin kastaba xaqiiqadiisan ay ogaato markaa ninka diinteeda iyo adduunyadeeda u fiican ay dooratay ma ah dad aynu waxba ka ogeyn oo dhaqaalahoodii wato ummaddii oo dhan dhaqaale kukala kula eh, eh, ku kala aamusinay yaa meeshii imaanaya marka taas waxay ka baxaysaa karaamadii ummadiisa arintaanteed bal nebiga calayh salaatu salaam wuxuu sheegay kamaa fii xadiidin saxiixi muslim inakum satarawna bacdii atharat wa umuuran tunkiruunaha qaaluu fiima ta'muruna yaa rasuula allah qaala adduu ilayhim xaqahum wasalu allaha xaqakum buu nebiga calayh salaatu wasalaam yiri hadday dhacdo waadna arki doontaa buuri ninkii gadaashay noolaado wuxuu arki doonaa wax la yidhaahdo in sadbadkii wa layihahdo in lakala kala sadbadsado yaa dhici doonta iyo umuur tunkiruunaha shareecadii islaamka ah ku xun baad arki doontaa laakiin nebigana ma uusan dhihin mar allaala markii ninka madaxda khalad yar uu sameeyo inta seefka u qaataan madaxa kagoyana ma dhihin markaasaa wuxuu waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkii saas hadday dhacdo oo nagala sadbadsado oo shareecadii islaamka ahay macruufkii wanaag ahay waxyaalo badan oo xumaan ay meesha yimaadaan maxaad la amraysaa nebigu wuxuu yidhi adduu ilayhim xaqahum dadkaas mas-uulka aad ka dhigateen haddiiba shareecadu guud ay ilaalinayaan dhacdhacaas yar oo ka dhacayo iyo xumaanta ka imaanay iyo xoogaa sajwasiga iyo mansibka lagu kala qaybsado hadday sameeyaan xaqay idinku lahaayeen iska bixiya xaqii adinka aad ku ilaahay weydiisa asaa idinkaga qaaday haddii kale qiyaamaa lagula xisaabtamaya waxaa la diidayaa ninkii ama mas-uulkii ama dawladii meesha ka jirtay haddii khalad yar ay in maanta mambarka lala aado idaacada lala aado la waayo waxaasay sameeyeen xoolahaasay meesha ka qaateen kanay ka dhaceen in la yidhaaho maanta dhan ummadii o dhan haybadii dawladdii ay lahayd iyo mas-uuliyiintii say u dhaqmi lahaayeen oo dhan baa ka kac noqonaysa nin jaahila markii la yidhaahdo adiga waad baahan tahay bangigii lacagtii ku jirtay fulaana la siiyey meeshii waxa weeyaan dawlad kama jirto midda dantaada qabsa in la yidhaahdo waxay noqonaysaa fawdo weeyaan marka waxa weeyaan haddii khalad xataa u yimaado khaladkii la sixi kara waa lagu sabrayaa ummaddana waa la hagaajinaya dimuqraadiyana waxay gaqabtaa ninkii oo toosan xataa hala dabagudiyo si kasta ha loo adeegsado laakiin ha u qaadanin macnaha waxa weeyaan eh, eh, waxay tahay huble ha u qaadanin laakiin sidasku dabagudinasku dabagudi saasay macnihi noqonaysa ayb marka waxaan u malaynayaa waxaa la yidhahdaa ninka zaki hadduu yaho caqli badan yahay ishaaro yar yaraa ku filan hadda ma dhici karto aniga inaan maanta kuu sheego inta oy dimuqraadiyada islaamka ay ku khilaafsan tahay waa tirina haddaan idhaahdo nusuusta shariicada islaamka oo dhan halhal hal haddii loo keeno mela iska waafaqayaanba mala marka maxaan ka tagaa maxaanse keena waa hadal oo macnaha u baahan in la ogaado laakiin waxa weeyaan ninka radkiga ah tugnihi lishaar maadaama aan qayb yar kaaga sheeg sheego oy intaasna adiga aada og tahay waxaan kuu akrinay nusuus min kitaabillahi wa sunnati rasuulihi ay tahay marka waxa weeyaan inay dimuqraadiya ay tahay waxdad ay leeyihiin diin kale inay tahay inay annaga shaqo aanan ku lahayn in ummad muslimad ah inan ummad kale aan raacna inaysan ahayn in diinteenna haddaan u soo noqonno oo aan isku hagno inaan ka heli karno nidaam mutakaamil ah oo annaga nagu filan inay taas aad aamintid baan aniga aan eh, ka rajaynaa biidn illahi tacaala ayib waxaan rabaa markaan Eh, inta hadda ka dhiman saacadda eh, inta ka dhiman iyo eh, usbuucda kale haddii ilaahay cumri nagu gaarsiiyo inaan kaaga hadlo dadka dimuqraadiyada sheeganaya waxay leeyihin marka hore qaacida la yidhaahda qabla taxliya intaanan dimuqraadiyada aanan qaadanin horta waxa dimuqraadiyada ka imaan karo o dhan waa in iska burburinaa marka waxaa leey dictaatoriyada way xun tahay waa sax aniga waa kugu waafaqsana tuugta way xun tahay waa sax qabiilnimada way xun tahay nacam xeerka waa xun yahay marka si u soo wadeena islaamka waxaa laleeyahay dimuqraadiyadu kasoo horjeeda cuyuub badan uu leeyahay cuyuubtaas daraaddeedaan ugu tagna dimuqraadiyadaan qaadanay sidaas ha lagu qarina afkaba kor aan laga dhihine hoosta saasay u jeeda marka waxaan rabaa inan inaan arrinta ku qadaxo oo aan kuu sheego dadka acdaada ah oo islaamka kasoo horjeeda oo dimuqraadiya meel hala marsiya dhahay cuyuubta oo beenta ahy islaamka ka sheegeen in horta cuyuubtaas ay sheegeen inaan kuu sheego in haddana jawaabteedina aan kuu raacsiyo si aad u ogaatid islaamka inuu yahay wax lagu been abuurtay waxa ay ka sheegeenna waxba ayna ka jirin xaqa ayna tahay waxa keli oo bani aadamkoo dhan horumarin oo ku gaari karo gaal iyo muslimba in islaamka keli ay tahay xataa gaalkaas haddaanan islaamka lagu hadin asigaa ku baaba'ay taasaan waxaan kaaga sheegaya niqaad ayadan aan kaaga sheegay waxay acdaada islaamka ka sheegeen waa badan yihiin laakiin haddii inta ugu baariska aan kuu sheego oon jawaabtoodina aan kuu raacsiyo waxaan ka aamusay inay la mid yihiin waxaan ka jawaabay intaas uu ogow haddii aad tahay qof wax fahmayo ayib marka ugu horraysa waxay leeyihiin war dimuqraadiyadan ma aha wax habeen iyo maalin lagu keenay ma aha waxay ka soo bilaabatay xadaarooyinkii hore gariigii oo maxaan ku yaha romaaniyiintii bizantiyiintii raggii hore ay ka soo bilaabatay marka waxaa lagu leeyahay kumanaan sanaysoo ay marka markii dambe waxay gaartaa lagu leeyahay meeshii ugu dambayntay ay gaartay oy dhammaystirantay wabitaali waxa weeyaan dimuqraadiyadoo la qaato bani aadamka cuquulkiisii oo intaasoo qarni intaasoo kumanaan sana soo jiray oo wixii akhtaada laga bixiyey inteedii macaana isku soo hartay oo marka dimuquraadiyadu sidaasay lamid tahay waxaan annaga keenay ma ahana waa bani oo dhan aa waxa weeyaan yaa caqligooda ku duuriyey sidaasaa laleeyahay kooy waa su-aal maxaan leenahay maxaad ula jeediin markaas haddana waxay leeyihiin waxaan ula jeednaa midda kale shareicada islaamka keliyeedna uma jeedne sharaa'icdii kale oo diinta yahuudda iyo nasaarada iyo diintanaasi way fiicantay annaga wax ka sheegi mayne laakiin waxa waaye bayna allahi wa bayna cabdihi masaajidkaada habeenka salaatu leylkaada gurigaada ilaahay ku caabi laakiin markaad adduunyada u soo baxday waxa weeyaan taas gurigaada ha kuu ekaato shareecada dhaqankaada ha kuu ahaato naftaada been ha sheegin dadkii ha dhicin salaadaada caabud taasay shareecadii ay ku tahay laakiin markii dhaqan noqoto dimuqraadiyada noo dhexayso sidaasay leeyihi ayb marka waxaa isweydiina eh, in xaqiiqada la ogaado qofka haddii uu iska uu xaqiiqada intuu iska diido oo yihahdo anig gaalnimaan doortay ceeb eh, ma ah laakiin wax jira inuu yidhaha ma jiraan wax qaabdaran weyaan haddii aan yidhahdo qoraxdaas maanta joogto oo had goorta aan aan joogno shan saaco wax dhiman haddaan saaka kugula murmo inaada qoraxdu soo ma bixin si laguu qanciyo way adagta bal marka waxaan jeclahay inaan ku iraado waan ku weydiinayaa oo waxaan ku leeyahay markaad leedahay qur-aanka ama shareecada islaamka ah waa addoonkii uu nafsikiisii ay ku eg markaad leedahay qur-aankii miyaadan akrinin ma sunnadii nebigaadan fahmin oo ma jaahilnima intaas ay tabartaadi tahay oo jaahilnimadaada heerkaas may gaarsaysan tahay mase waxaad u malaysaa hadalka aad sheegaysid adigu waad ogtahay xaqiiqada waxay tahay ummadaan adeeday waa jaahiliin wax allaale waxaan u sheego waa iga qaadanayaan sidaa daraaddeedaan waxaan rabaa anoo og in shareecada islaamka masaajidka ay ku ekeen inaan ka dhaadhiciyo masaajidka ay ku egtahay inaan ka dhaadhiciyo maadaama ay jaahil yihiin ninka jaahil hadduu yahayna waa qeyb oo ari kamida meesha rabaa loo hogaamin karaa marka waxaan leenahay haddii adiga aad jaahil aad ka tahod leedahay shareecada islaamka dhaqanka iyo maamulka shaqabku male haddii aad leedahay adigoo saas aaminsan tahay aniga waxaan ku leeyahay aayaad qur qur'aanan kuu sheegaa axaadiis nebiga ka soo aroortaan kuu sheegaa adigaa marka khiyaal iskale ina tiraa waxaas aayad qur-aan ma aha ina tiraadi oo aayaddii aad inkirtid wabitaali ra'yigaada hore aad ku adkaysatoo tiraadid islaamka kama soo baxayo masaajidka aayaddan sheikha uu sheegayna qur-aanka kuma jirta haddaad leedahay waa goonigeed inaad tiraadid aayaddaas way jirtaa marka inaad hadalkaadi kasoo noqoto ay noqonaysa bal kaba soo qaadaa jirtaa eh, annagu waxaanu ognahay aayaad badan iyo axaadiis badan buu nebigu wuxuu ugu hadlay beeci ribadii dayntii markhaatigii licaankii risaastii diyadii ninkii saariq ahay miisaaniga ahay waxaan waanu waroognahay nusuus ilahi wuxuu yidhi waaxala allaahu albayca waxaarama ariba taas masaajid shaqa kuma laha wixii beeca oo xalaal ah oon isla ogolnahay ilaahay waa ogolyahay ribadii oon wada ognahayn ilaahay waa diiday taas masaajid miya maya dayb ka soo tag atwalu aayatin fi lqur'aan alkariim aayatu dayn ha ah la yidhahdo yaa ayuha aladiina